wadinu limaalihi halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi qola xoolihii ay lahaayeen inay ku tasarufaan aan loo ogoleen iyagaa iska leh milkigooda weeye laakiin inay ku tasarufaan looga ogola shaarica wuxuu u sameeyey qola weli la yidhaahdo oo qoladaa gacanta ku hays isla markaa xoolahoodana ugu tasarufayo qolooyinkaasi musanifka waa lix buu yiri laakiin waa ka badan yihiin meelo kalean ku mari doonnaa lixdaasaasay ugu muhiimsan walxajru reebitaan ama sharid xoolihiisa ruuxa inuu ku tasarufo laga reebo calaa sitatin lix dushooda ayay ku sugan tahay asabiyu canugii yara walmajnuunu qofkii waalla wasafiihu kii caqliga ka liitay safiih yani waxaa fuduud weeyaanoo xoolaha qaabka logu tasarufo aan garanaynin si xunna uu tasarufayo safiihi almubadiru ku ciyaarayay limaalihi maalkiisa ku ciyaarayay iyo walmuflisu muflis kii deynta ay ka badatay alladii mufliska oo irtakabatu ay isfuushay adduyuunu deymihii lagu lahaa ayaa isfuulayo maalkiisa iyo deymaha deynta badan iyo walmariidu kii xanuunsanaa almakuufi calayhi loo baqayay fima zaada cala ulu yacni ruuxa waa xanuunsan yahay xanuun caadiya ma aha xanuun la yaqaano sida qaalibka ah xanuunka inaan laga kicin oo ruuxa uu u dhinto ayaa haya ruuxaasi xoolihiisa inuu ku tasarufo ulu wax ka badan asna looma ogola ulu wuu sadaqaysan karaya uu ku tasarufi kara laakiin ulu wax ka badan musanifkaaba soo wada iyo wlmariidu kii xanuunsanaaye almakuufu calayhi loo cabsanayay fiimaa zaada wixii ka badan cala uluii saddex meeludhig meel wixii ka badan iyo wlcabdu adoon alladii adoonka oo lam yudan aan loo fasixin lahu adoonka fi tijaarati ganacsiga aan loo fasixin wa tasarufu sabiyi sabiga tasarufkii iyo wlmajnuuni majnuun tasarufkii iyo safiihi safiih tasarufkii hayru saxiixin maba asaxayo sabiga laba u qaybi canuga tamyiiz intuusan gaarin sanad jir iyo laba jir iyo saddex jir iyo afar jir iyo meelaha tamyiiz intuusan gaadhin tasarufkiisa ma asaxayo waa laisla ogolyahay oo xoola inuu ku tasarufo oo xoola u bixiyo ma la ogola hadduuse tamyiiz yeesho oo canuga toddoba jir inta uu soo gaaro iyo wixii ka badan shaaficiyadu waxay leeyihiin ilaa u baaliqo wax tasarufoo loo ogolyahay laba arko kamala asaxayo oo carurgii toban jirka ahaa waxba ma iibsan karo wax lagama iibin karo wax tasarufoo ka asaxaya male shaaficiyada wadadaasay darinayaan aimada kale waxay leeyiin maayo canowga marba hadduu tamyiizi leeyahay tasarufkiisa waa ogolyahay waa la ogolyahay waana asaxaya wixii durub ah yacni culays isaga wixii ku ah ayaan la ogoleen oo xoolihiisa waa sadaqaysan iyo waxa inuu yidhaahdo lama ogola laakiin wixii nafci ah oo iib iyo wixii lamid ah waa la ogol yahay qolkaasmudaynu fudud yahay una dhow yahay sawaabka sababtoo ah haddii la yidhaahdo canugii ilaa baaliqnimo laga gaari ma tasarufi karo waxay maalidii carruurta inaan xataa ninac laga gadin oo haddaan ka gadana uusa asixin ilibkii imaani adiga caalaha loo soo dirsanaya lacagta loo soo dhiibay lagama gari karaa imaani shaaficiyada madhabkeedu waa sida laakiin qolkii raajixa ay ka xoog badan kaasi waxa weye aimada mucdamkoodana ay qabaan canuga marba hadduu tamyiis leeyahay toddoba sane soo gaado wax waa laga iibin karayaayo iibkiisa waa saxaya qolkaasaa xoog badan watasarufu sabiyi sabiga tasarufkii iyo walmajruuri qofkii waalalaha tasarufkii iyo wasafiihi kii xoolaha ku ciyaaraya tasarufkii hayru saxiixin maba asaxayo wa lmuflisi kii mufliska ahaa tasarufkii muflis waxaa la yidhaahdaa qofkan waa iska sidiisa kale dhib kale ma qabo daynihiibaa ka batay deen badaan ayuu qaaday xoolaha uu leeyahay iyo deenka haddii laysu xisaabiyo deenka ka badan deenka lagu leeyahay ninkaasi haddii ay soo dacweeyaan qoladii deynta ku lahayd oo ay yidhaahdaan ninkan xoolihiisa annagaaba iska leh deyn baan ku leenahay imaamka waxaa ku waajibaya qaadida ah, ninkaa xoolaha in laga qaado laga wareejiyo tasarufna loo diido la yidhahdo maku tasarufi kartid xoolahaasi waa la iibini dadkii deenka ku lahaa ayaana la kala siini waa waayahay hadduu isku tasarufo xoolahaasi tasarufkuusa magaalaba loo kala qaadi xoolaha laftooda inuu ku tasarufo oo neef buu iibiyey oo suuqa geeyey iibkiisa ma asaxayo neefkii waa la soo celini iyo ma aha inuu dimadiisa wax ku soo qaado deen iyo wax lamiduu soo qaaday dee isagaa lagu leeyahay taasi oo waa deymaha lagu leeyahay kamid noqoni <coughs> laakiin xoolaha kuma tasarufi karo wa tasarufu muflisi kii deynta ay ka badatay tasarufkii yasixu wuu asixi fii dimatihi dimadiisu ku asixi asagaa lagu yeelani duuna acyaani maalihi maalkiisa cayntiisa se kuma asaxayo oo maalkiisa laftii hadduu ku tasarufo maalka cayntii kama asaxayo wa tasarufu mariidi kii xanuunsanaa tasarufkii xanuunka loo cabsanayo fii maa shay uu ku tasarufay zaada ka batay cala thulusi saddex meel udhig meel wixii ka batay tasarufka ruuxii mariidka u ku tasarufaa mawquufun waxaa lagu joojinaya calaa ijaazati lwarafati qolada dhaxlaysa ogolaanshahooda min bacdigii dhimashadiisa kadib oo ninkii wuxuu tasarufay intuu xanuunsanaayo weliba xanuun dhimasho loo malaynaya ayuu xanuunsanaa wuxuuna ku tasarufay xoolihiisa ulu saddex meel udhig meel meel ayuu ku tasarufay jaais waa kaa waa saddex meeludhig meel ka badan hadduu ku tasarufo oo xoolihii naftooduu bixiyey waa loo sugayaa nafta markay ka baxdo qolada dhaxlaysa ayaa waxaa laleeyahay dee odaygii waxaanuu dardaarmaye moogoshii ma la bixinaya ha haddii ay yidhahdaan khalaas waa la bixinay dhib male haddii yidha maya maya annaga xaq annaga cidna siini mayno ulu loo la bixinayaa inta kale ayagaa iskale wakaa wa qofkii xanuunsanaa tasarufkii fii maa shay ku tasarufay zaada ka batay cala ului saddex meeludhig meel ka batay mawquufun waxaa lagu joojinay calaa ijaazati lwarafati qolada dhaxlaysa ogolaanshaheeda ayaa lagu joojinay min bacdihi dhimashadiisa kadib ay ogolaadaan wa tasarufu tasarufkii yakuunu wuxuu ahaani fii dimatihi yutbacu waa la raaci bihi adoonka bacda cidqihi markuu xorowga kadib yani addoon ayaa tasarufay islamarkaana aan ganacsiga loo idmin deen ayuu soo qaaday ee deynta asagaa lagu leeyahay sayidka shaqa kumale addoonkaana de xoolo male wax laga qaado male labana xiraye inta uu ka xooreynaya xoolo ka yeelanayaa la sugaya hadduusan weligiiba xorooyin ka waran ama xoolaba u yeelan khalaas wa xoolo waa addoon <laughs> sayidka kumale adiga addoon waxba kasaga dhiibin marka horeba wax laleeyahay maxay wax ugu dhiibi wa tasarufilcabdi addoon tasarufkii yakuunu wuxuu ahaani fii dimatihi dimadiisa mid lagu leeyahay yutbacu waa la raaci bihi addoonka bacda ciihi bacda cidqihi wa yasaarihi waay ah. markuu xoroobo haddana xoolo yeesho ee hadduu xoroobo laakiin shilin bay usan haynin ruuxaad shilin haynin inaad qabsataa ma banaano marka horeba deen kasta ha kaa qabo hadduusan ruuxa xoolo haysanin wain kaana duu cusratin fanaadiratun ilaa maysara intuu wax keenaya inaad sugtaa waajib kugu ah marka addoonkii waa xoroobe xoolana male waxma qabsan kartid bacda cidqihi wayasaarihi waa inuu xuluubaa maan la yeeshaa faslun wayasixu waxaa asixi asulxu sulx ayaa asixi maca fi lamwaali wamaa afda ilayha halkan wuxuu ka hadlayaa sulx wax la yihahdo asulxu lafdiga macnihiisu waa heshiis yacni laba ruux inay heshiiyaan ama la heshiisiiyo wasulxu khayrun waa kii rabiile sulaxa waa khayr badan yahay sulaxana sidiisaba ama heshiis in laga taliyo mar walba waa fiican yahay ilaa laba jeer ayuusan fiicnayn xaaraan haddii lagu xalilayo ama xalaal haddii lagu xarimayo kaasuu culamaha fasaad waay shay uu alla xarimay heshiis dartiisa ayaan ku xalaalaynayaa ma bannaano shay alle uu xalaaleeyey heshiis dartii ayaan ku xarimi ma bannaano labadaa wixii aan ahayn sulx oo dhan waa jaais waa bannaan yahay waana fiican yahay wa sulxu khayrun <coughs> subaxa hadda inuu ka hadlayo dee bayca looga hadlo ilaa kitaabulbaycigaan ku jirnaaye laba qab ayuu u qaybsamaa sulxulxadiida iyo sulxulmucaawada labada ayuu u qaybsamaa subaxana bayca uu ka hadlayo musanifka waxa weeya qof baad deyn ku leedahay dii deyn ku leedahay deentiibaad kaa meermey deentiibaad ka heli weyday laba wada midkaa doontaa waad yeeli karto heshiiskaa waa bannaan yahay wadda waxa weeya ninkaa deyntii qaar ka mida inaad ku cafdiso qaarna aad ka qaadato oo aad tiraado nin somaliyan kuguma lahayn ha boqol kun cafiyey sagaal boqoloo kun hadda isi riyansoo kuguma ha boqol kun aan sagaal boqoloo kun haddeer isi heshiiskaas in sidaa lagu heshiiye waa bannaan tahay hadda isi iyo biri isi iyo maalmo dambe isi iyo dadkii la yidhahdaba waa saxiix ka waxaa la yidhaahdaa sulxul eh, muxuu ahaa sulxulxatiida waa karidin sulxulibraana waa la yidhahdaa sulxulxaiidati karidin weeyaanoo xaqaagiibaad qaar ka tagtay qofka karidda qaarna waad ka qaadani ka labaadna waa sulxulmucaawada malyansoo kuguma aan lahayn ha miya waxaad samaynaysaa malyankii miyaada siini oo nin hadda ma hayo lacag kaashi uma kaashi ma soo maahnaha gaarigan igu sii gaarigaanaan u qaadani malyankaygi hay waa u qaado kaana sulxulmucaawada la yidhahdaa kaaba bidiib caali ah wey oo gaarihii iyo manhajkii baa isku iibinaysaan iibka shuruudiisii ayaa loo shardini wax alla wixii iibka ku bannaanaa ayaa ku bannaan amaa suxulxadiida wuxuu yar shabahayaa waxa la yidhaahdo muxuu ahaa caqdu tabaruc yacni ixsaan samayn ayuu shabihey oo qofkani maadaama xoolahaadi qaar aad laga tegay ixsaan baad u geli haysa mar haddaad ixsaan u geli haysa dacmeesha ma yaallo waxba kalaga iibsanaysaan manhagusoo bee meesha oolina shuruudii beeca loo shadin jira iyo wax ku bannaan maaha yani shuruudbu beeca lahaan jiray shuruuddiisa waxaaba ka mid a inuu ku bannaanaa wax la yidhaahdo khiyaaru lmajlis iyo khiyaaru shari iyo waxyaabaa bannaanaa jiray maayuxuu xadiida kuma bannaano waxyaabihii beeca ku bannaana waayo beeca meesha la yaalle xaggaa qaar ka tegaysaay arrimahaasuu soo wadaa wayasixu waxaa asixa asulxu heshiis ayaa asixi hadaba sulxa wuxuu ku asaxaa oo shuruudiisa waxaa ka mid ah waxaan ruuxa aad ka heshiinaysaan wax uu ku ogolyahay waa inay tahay war soomaliga kuguma lihi haa waad igu leedahay waayo malyankii intaasaan ka tagay intaa isii ama malyankii maadaama kaash aadan haynin waxan igu sii waxa shay laisu ogolyahay waa inuu yahay hadduuba diidan yahay ninka soomaligan kuguma lihi maa shilin iguma lihid marka haduu intaan isqabqabsan lahayn oo isdacweyn lahayn wax fiican ma ahayn waxay milyan maxaysiin inay shan boqol waad ogtahay milyana kugu waa iska diidan tahay shan boqoloo kun unaysi maya maya ma waxaas ruuxa waa inuu qiraa horta ilaa wax ku leedahay hadduusan qirin subax ma ansaxayo taa waa mid tan labaad waxa lagu heshiinaya maal waa inuu yahay maalkaasi maal caadi ah oo maalkan la yaqaana ha noqdo ama wax maal ku gaarsiiya ha noqdo oo milyan beeran kugu leeyahay maal wey ama shay maal ku gaarsiinaya waa inuu yahay oo qisaas wey xoo qof baa qof kaa dilay qisaasaa loo soo xiray qofkii inaa heshiisiinaa banaan niyahow waxbaa haydinay diy aan ku siiyo weliba diyadii aan ku ziyaadiy boqol halaa sooma haynaa laba boqol halaadaan ku siina marka iska kaydaa waayo ama intaasoo lacagaan ku siiyay waayo waa ogolahay midilkaa waxba ii tari maayo lacagtaaba ii dhaantahay waa bannaan tahay yacni maal ama maal wax ku gaarsiinayo wakaa saasuu ujeedaa wayasixu sulxu sulxu asixi macaliqraari dirid maceeda ayuugolaansho maceeda ayuu ku asixi fil amwaali maalka ayuuna ku asixi iyo wadaa wixii asadaa gaarsiiyey ilayha maal ku gaarsiiyo qisaastii oo kale <coughs> wahuwa sulaxa nawcaani laba nooc wey ibraaun sulxulibra sulxulxadiidana waa la yidhaahdaa iyo wa mucaawadatun sulax mucaawada ciwad qaadasho yani bedel qaadasho wixii aad qofka ku lahayd waxaan ahayn inaad bedel ahaan uga qaadato falibraau sulxulibra ikhtisaaluhubuu gaabsigiisa weye min xaqihi xaqiisa ayuu ka gaabsaday calaa bacdihi xaqa qaar ka miduu ku gaabsaday yani qaar buu ka tagay qaarna wuu qaatay walaa yajuusu kaa marka waa tabarun ixsaanadu waxau samaynaysa mar haddaad ixsaana samaynayso beec meesha ma yaallo shuruudii beeca ku bannaanaydna kuma bannaano walaa yajuusu ma bannaanee tacliiquhu xididii calaa shardin shardi in ma bannaan wlmucaawadatu sulxulmucaawada uduuluhu ruuxa ka leexadkii weeye can xaqihi xaqiisii uu ruuxa ku lahaa ayuu ka leexday ilaa ayrihi xaq kale u leexday war iska daa waxa ay sii wey wayajribuuna waxaa ku soconay calayhi subaxaas suxulmucaawadaha xukmul baayici baayiculunkii ayaa ku soconay ilaa beyc ba lacagtii ninka uu kugu lahaa baad wax kale kaga iibsanaysa wayajuusu waxaa bannaan lilinsaani an yushri xalka ka hadlayaa ariggii aan ka hadlaynay sulxa ahaa wax yar shabahayo laakiin aanu ahayn beecna aan shaqaba ku arrinkaa waxa weeye guri baad leedahay dukaan iyo guri doona ha noqdo ma bannaan tahay gurigaagiiba wadda ay agmari wadda agmari guriga in aad guriga derbiga kore aad u bixiso baal garab inaad u bixiso oo jidkii la maraya dushiisa aad balbala iyo wax lamida ah, aad ka samayso dushaasi aad ka dedo ma bannaan tahay labaa loo kala qaadayaa jidkaan jidka weyn caadiga laleeyahay uu yahay oo jidadkaan dee meesha muxuu ahaa ilaa toonka aadayo dhankan haddii loo sii raacana furan inuu yahay iyo jid xaafadeed inuu yahay labadaasaa loo kala qaadi jidkan weynee furan haddii uu yahay oo bombaaso weyntii wixii lamida ah haddii uu yahay way bannaan tahay inaad ku samaysato lagumana diidi karo bishardi jidkaasi dantii loo sameeyey waxa la waa inuusan dhibaato u keenaynin jidkaas sababkiina idin loo sameeyey jidkan in la maraa loo sameeye somaha wax kasta oo jidkaa marayo wax yar iyo wax weyn dhibaato waa inuusan ku noqonaynin waxnaa jidka dushiisa ka dhistay waayahay hadduu dhibaato keenayana ma banaano ilaa jidkan sidiisaba waxaa loo dhisay danta laga leeyahay waxa weeyaan almaraasiqu alcaama la yidhaahdaa jideedka iyo waxyaabaha lamidka ah maraasiqul mid walba meel buu qaabilsan yahay waxyaabaha taa iibka aan ku bannaana inuu ka mid yahay oo dilka mubaasaro dhexdiisa inta la gooyo gurigaan ka cabiranaya waan iibsanaya wax bannaan maaha sharcigu waxaa lamid ah badda weligaa lamida ah. weliga qayb ka mid aan xiranayaanaa iskale wax banaan maaha badda sidoo kale maraafiqul caama ee shaksi gaar ahaaneed inuu yeeshaa uma bannaano waayahay waa waxay ummadda wada leedahay islamarkaana ku wada intifaaci haddaba shaygaasi qaabkii loogu intifaacayo loogu talagalay wax dhibaato ku keenayo sharciyan ma banaana jidka waxaa loogu talagalay maritaan maritaankaasi wax dhib ku keenayo inaad ku samayso xaaraan wey waxa dhibka ku keenaya waxaa ka mid ah jidka inaad dhex istaagto iyadoo jidkii la marayo dawaari ay marayso oo wixii loogu talagalay ay socdaan inaad jidka iska dhex istaagto sheekaa ku qabsanaya aad tidhaahdo hee waa dhul banaana maxaa iga gala dhiganaya xaaraan waaye haddii lagu digan dembiga adiga ale waayahay haddiise jidka markaa uusan mashquul ahayn oo muxuu ahaa dantii loogu talagalay markaasi aan looga baahnayn dana kale waad ku qabsan karta dhibaato kuma jirto jidkii waa furan yahay wax gaariyo socdo iyo wax kusoo dhow iyo wax marayo midana lama arko inaad iska dhex fariisataa dhibaato kuma jirto ama aad ku sheekaysato laakiin bishardi meesha waa inuusan gaari kuugu imaanin iyo wixii loogu talagalay inay maraan haddaba jidkan hawadiisa sidoo kale jidka xukunkiisuu leeyahay mar hadduu jidka xukunkii leeyahay wax dhibaato u keenaya jidka wixii loogu talagalay kuma samayni karta hawada waxaanse dhibaato keenaynin jidkii aan la marayni inaad ku dhex sheekaysanayso kale la mid yahayo dhibaato hadduusan keenayni waa bannaanta inaad ku samaysato oo jidkaa dushiisa darbigaagii inaad dhismo kasoo bixiso dhismo sidaa dhulka u jeexaya maaha waa dhismo dushaa keli balbala ahaana ah oo aad jidka dushiisa dhismihii gaarsiiso islamarkaana wixii maraya wax dhibaato aan u keenayn waa banaantahay jidka haddii uu yahay jidka haweene caadiga la wada leeyahay jid xaafadeed hadduu yahay oo jid xaafadda soo gelayo siduu u socdo madaxwaa noqonayo aan sii socon doonin hadduu yahay hee jidkaa qola khaas ahaanayd baa leh qoladan xaafadda ahee dhinacyada ka degan jidka yaa iska leh jid caamo maaha mar hadduusan caam ahayn jidkaa kama dhisan karti waayo jidkaa dad khasisan oo khaasaa ah leh kama dhisan kartid ilaa iyaga ku ogolaadaan mooye sidoo kale xataa albaabkaada kuma tasarufi kartid arrimo noocaasi soo wada wayajuusu waxaa bannaan lilinsaani qofka waxaa u bannaan an yushrica inuu dhisto rawshanan garab inuu dhisto rawshanku wuxuu jeedaa balbala iyo wax lamidoo sidaa kor u dhisan laakiin dhulka aan ku taagnayn waxay ku taagan tahay guriga darbigiisa oo keliya ilaa jidka ayay fidsan tahay sida gacantaydaasoo kalea loo dhisay manhi jidkana hoosuu maraya wayajuusu waxaa u bannaan lilinsaani qofka an yushrica inuu dhisto rawshanan garab inuu dhisto fii ariiqin wadana uu ka dhisto wadada oo naafidii socota naafid wuxuu ujeedaa wadada caadiga furane toonka caadiga dhanka haddii loo raacana magaalada ka bixiya furane caadiga ah yani jid xaafadeed waa inuusan ahayn buu ku wadaa fii ariiqi naafid bixayu sina inuu uga dhista ayaa u bannaan laa yatadarau ayan ku dhib mudanaynin almaaratu qorada mari bihi wadada mari ayan ku dhib mudanaynin wax dhibaata uusan kasoo gawaarida waaweyn kuwa yaryar ee dadka socda gaadiidka raran maaa wax dhibaata ayan kasoo gaaraynin walaa yajuusu kuma banaana fi darbi wada xaafadeedka kuma banaana almushtaraki la wada leeyahay ilaa biidni shurakaai qoladii waalahayd inay fasaxdo weeye wada wada xaafadeed oo xaafada soo geli jidkani sida loo socdo ma soconayo meel buu ku egyahay naafid maaha mar hadduusan naafid ahayn qoladan dhinacyada ka dhiganee xaafada jidkan qolooyinka ayaa iskale mar hadday leeyihiin qof ka mida ah qolooyinkaasi idinla-aantooda inuu garabkaa ku dhistaa uma banaano waaba iyaga weydiistaa hadday ogolaadaan ba kalena ma banaan ayagaa ah tasarufka iskale waa milki ka wada dhexeeyo oo waxay ka dhigan tahay shay mushtarag la wadeeyay xoolo mushtarag oo aan shirka ku nahay dee keligaa kuma tasarufi kartid walaa yajuusu kuma banaana fi derbi wada xaafadeedka kuma banaana derbiga wadada xaafadbaa lu yidhaahdaa almushtaraki la wada leeyahay ilaa biidni shurakaai qoladii wada lahayd inay fasaxaan mooye wayajuusu waxaa banaan taqdiimu lbaadi fi derbi halkan wuxuu ka hadlayaa wada xaafadeedaa ku hormarihaysa albaabkaadaa kusoo jeeda wadadii xaafadda halkay marihaysa way ku dhaafaysa xagay u socoto dhanka magaaladayna ka timid oo jidkii weynaabay kasoo leexatay wadadani hortaaday martay xaafado kale ay sii marihays kadibna xaggaas dambay ku egtahay albaabkaadii wuu kusoo jeeday soo maaha albaabkaadii wuxuu guriga bartanki gurigaaga dhexdiisuu albaabka ku aadan yahay ma bannaan albaabka intaa iska xirto inaad albaab kale soo furto oo xaafadda aad kusoo furato ee waddadii aad kusoo furato miaal <clears throat> waddada halkan ay marhays albaabkaagana halku ku yaalla albaabka intaa iska xirto halkan ma ka baxsan kartaa wada ama halkaa dambe labaa loo kala qaadaya horta awalan adigu galo wadadan qayb baad ku leedahay xaq baadna ku leedahay waxaadna xaq ku leedahay albaabkaada laga bilaabo ilaa dhanka magaalada waa xaq ku leedahay dhanka kaa kora shaqo ku beri qulooyinka kaa kora iska yaale adigu albaabkaada laga bilaabo ilaa jidka hoos loo raacay magaalada wey lagu sii aadiyo qulooyintaasaad xaq ku leedahay albaabkaada laga bilaabay intan kaa koraysa xaqubeli mar haddaana xaq ku ahay albaabkan intaad xirto ama ha kuu furnaado hadduu doono dhankii xaqa aad ku lahaydee dhankii hoose magaalada inaad albaab kale ka furato waa kuu bannaantay inaadse albaabkaada kor u dhigto ma banaano ilaa qoladii xaggan kaa jirta ee fasaxaad mooye intaasu ka wadaa wayajuusu waxaa bannaan taqdiimuu baabi albaab horay in loo dhigo horay wuxuu eh, eh, u jeedaa dhankii jidka uu ka yimido magaaladii dhankeedii ilaa dhankaas la aadayo horaya yjuus waxaa bannaan taqdiimahu baabi albaab horay eh, u dhigidii dhankii magaalada loo dhigo fi derbi wadaxaafadeedka dhexdiisana horay loogu dhigo derbigii almushtaraki la wada lahaa walaa yajuusu ma bannaana takhiiruhu gadaal in loo dhigo oo dhankii dadkii kaa shisheeye dhankooda inaad wadadii albaabkii u furto ma banaana ilaa biidni shurakaai qoladii lahayd wadada inay kuu fasaxaan mooye fasl wa sharaaid lxawaalati xawaalada shuruudeeda arbacatu ashyaa afar shay weeye rida lmuxiili wa qabuul lmuxtaali halkan wuxuu ka hadlayaa xawaalada wax la yihahdo xawaalada waxa weeye xawaalada lacagta la isku durduraya ma aha nooc kale waaye xawaalada inuu ka hadli waxa weeyaan ninbaa dayn kugu leh boqol kuna kugu leeyahay adigana ninbaad boqol kun ku leedahay adi ninbaa daynaad kaa qaba boqol kunoo kaa qaba adna ninbaad boqolka ka qabta kii aad ka qabtaa kuu yimi dayntaydi isi waxaa bannaan qofkaa inaad wareejiso tidhaahdo ninow ninka hebel la yidhahda boqol kun ku leeyahay he waktigii aan ballanay inuu isiyana waa la gaaray hadda weeye orda ninkaa ka qaado diinka kii ee wax wareejinaya waa inuu raadi yahay waa ridal muxiib waqabuulu lmuxtaali kii la wareejinayeyna waa inuu raali yahay waa inuu aqbalaa wa kownulxaqi xaqa ahaanshihii weeye mustaqiran mid sugan fi dimati ruuxa dimadii ku sugan waitifaaqu maa fi dimati lmuxiili wlmuxaali calayhi fi ljinsi walnawci wlxuluuli wataajiib yani afar shari ayaa la sharinaya afarta shari waxa weeye adigaan lagu yimid deenta elio deen baan kaa raba boqol kuran kugu leeya isii islamarkaana qof kalaad boqol kun ku leedahay qofkaasa boqol kun kuleya ka qaado marka aad leedahay khaadinimadaada waa inay tawa inaan lagu khasbin ninkii deynka kugu lahaa ninkaa xoog badan waay lacagna ma haysa toorigii wataaba ama bustoola deentaydmasnks waa ku dilaya warniga maanta deyn lacagna ma haye ee intaad dili lahayd hebenaan boqol kun ku leeyahay orod ka qaado xeetaa khasab waa xaq asixi maayo ruuxaan marka uu ku wareejinayo hebel deen baan ku leeyahay ka qaado uu ku leeyahay raallinimadiisa waa inay kasoo fushay waa shardi shardi labaad qofkan aad leedahay ka hebel deenta ka qaado waa inuu kaa aqbalaa hebel walba ku leedaha bis waa kaa yeelay waa kaasaan u raadsanaya waa inuu hadduu ku yidhahdo war shilin cid kale u raadsan maayo adaa kugu leeya lacagteedii isii xawaaladii asix mayso aduu kugu leeyahay xaqi waa inuu kaa ogolaadaa shardi wey shardi labaad shardi saddexaad deenka waa inuu deen sugan yahay ee mustaqir ah deen aan qaadan doono yaan hebel kugu wareejiya ma asaxayo shardi afraad ee u dambeeyo labada dayn waa inay iswaafaqsan yihiin oo adigu soo boqol kun iguma leeyaha ninkana boqol kunaan kuleeyahay ama maryan baaban kuleeyahay boqol kun ka qaado maryankayga sagaal boqol anaa ka qaadan iyo boqol kun ka qaado yacni lacagtan aad wareejinhaysa iyo qofka aad ku wareejinayso lacagta aad ku leedahay waa inay isleegyihiin agga jinsiga waa inay isku jinsi yihiin waa inay isku nooc lacag waa inay isla yihiin isku nooc waa inay yihiin oo lacag soomaali ama lacag kenya ama lacag dollar waa inay isla waktiga iyo ajasha waa inay isku wakti yihiinoo hee maanta ma adanan ballansanayn inaan ku siiyo haa ama hebel maantaan ballansanan inuu deenka isiiya waa inay tahay hebel shan kadib waa deentiisa uu isiin doonaaye ku wareeg ma asaxayo yani haddaaba kaa rabaaye shan maxaan sugaya washaraa'idulxawaalati arbacatu ashyaa ridalmuxiili kan wax wareejinayo waa inuu raadinimadiisa wa qabuululmuxtaali kan la wareejinayo waa inuu yeelaayu aqbalaa wa kownulxaqi xaqa aanshii weeye mustaqiran mid sugan fi dimati ruuxa dimadii waa inuu ku sugnaaday watifaaqu maa shay waa inuu iswaafaqaa fii dimati lmuxiili kan wax wareejinayo dimadiisa waxa lagu leeyahay iyo walmuxaali caleyhi kan lagu wareegayo lacagta laga rabo dambe waxa laga rabaa waa inay isku nooc yihiin iswaafaqaan filjinsi jinsiga waa inay iska waafaqaan wanawci nawca waa inay iska waafaqaan walxuluuli xaalowga wax markaa la wada bixinay waa inay yihin watajiili dibdhig haddii ay tahayna waa inay iska waafaqaan oo shan beri iyo shan beri waa inay isla tahay watabra'u waxaa beri noqoni bihaa bisababihaa xawaaladaa sababteeda dimat lmuxiili kii wareejiye dimadiisii ayaa beri noqoni yani wuxuu leeyahay xawaaladaasi markay sida u asaxdo hee anigii addeenka iisoo raadsatay islamarkaana kugu wareejiye ninka hebel oo hebelaan deenka kuleeyahay ka qaado aan ku yidhi markaad yeeshay shuruudaana la helay khalaas anigu beri baa noqday wax deen dambood igu leedahay ood i kartaa lama arko ma ogolaanno adiga ah hebelna lacagtaa waa kuleeyahay subaan orod ka qaadaniyo mar dambe ima wareerin karti lacag isii dambe iyo telefoon dambema waa kaa qabanayo telefoon maa aqba iguma lihiye ee hebelaan kuu diray hebel ka qaado waayniho war kale jiro saasuu ujeedaa faslun wayasixu waxaa asixi damaanu duyuuni deen damaanteeda asixi almustaqibrati sugnaatay fi dimmati idaa culima qadruha halkani wuxuu ka hadlayaa damiin wixii la dhihi jiray yacnii qof baa qof deen qaba waayahay deenkii haddii uu ka qabay waxaa ku bannaan damiin wax la yihahda in la sameeyo oo tiraahdo niyow lacagtaan kaa qabayso boqol kun ma ahayn ah, hebelaa damiiniga hebelaa damiiniga macnaheed maxay tahay heedeenka waktigii aan ku ballanay haddaan kuu keeni waayo aniga i qabso ama hebel qabso aniga waad i qabsan karta anigii deenka kaa qaatay kii damiinka iga ahaana waad qabsan karta dhab asagaa daw kii kale maba rabo koo iska faqiira markii horeba deenka kaa qabe koo xoolo leh dhab asaga qabsanaya dacwada sidaa wax laga heliy waa bannaan tahay arrinkaas wuu ka hadlaya wayasixu waxaa asixi damaanu duyuuni deen in la dambaan qaado almustaqirati sugnaaday fi deenka inuu sugnaadaa shardi ah oo deen la kala qaato weynu yahy niyaho berri ninkan deen qaadan rabaaye hadda damiin iisii noqo ma ansaxayso almustaqiru atasuwan fi dimati ruuxa dimadii ku sugan <clears throat> idaa culima waa haddii la garanayo qadruhu addeenka qadarkii waa in la garanayo walisaaxibilxaqi xaqa ninkii iska lahaa waxaa u sugan oo u bannaan muaalabatu maruu inuu weydiisto shaha uu doono oo min adaamini kan damaanay iyo walmadmuuni canhu kan laga damaanay ninkii damiinka laga ahaa iyo ninkii damiinka ahaa labadaba midkaa doonta u qabsan karta kaa rabtaad qabsan karto deenkaada u weydiisan karto idaa kaana damaanu damaanki haddii uu yahay idaa kaana damaanu damaanki haddii uu yahay weeye calaa maa bayanaa shuruudii aan soo sheegnay hadduu ku sugan yahay waidaa hanima daaminu daamin haddii uu gudo rajaca cala lmadmuuni canhu waxaa isweydiina deenkii damiin buu lahaa he ninkii deenka iga qaatay hadduu ii keeno ama asagii aan qabsado allaba sahay waxay ii bannaan kii damiinka ahaa inaan qabsado kii aan ku dhegay deenkiibuu isiiyey hee ninkaan xoolihiisa xaggee ka raadsanaya ilaa adi isaga been kuma aalan lahayna damiinun buu ahay lacagtiina waa qabsadayna waan ka qaatay <coughs> dee ninka damiinka ka ahaa ayuu u raadsani oo l deenkii waa kaa gudayeeniyo lacagtiisii laakiin waxaa shardi ah damaanadu waa inay marka horeba fasxiisa ku ahayd iyo lacagta bixinteeda yacnii labada ninoo deen kala qaadanayo ninkii deenka qaadanaya waa inuu ku yidhaahdaa nin damiin iga noqo oo sidaa damiinaad iga noqotaa hadhow dambe markii lagu qabsadana aad tidhahdo niyow ninkii lacagtii wuu ii haystaa ma siiya haasii isagaa hadhow qabsani aniga deentaydiisii amaa haddaad adigu iska soo dhexgashay laba ninoo is haysta aragtay niyow deen iyo kan warka ninka iska daanaa damiinkaa damiin iga noqonoo kuma uusan dhihin adigu baa waxaa iska tira damiinan ka haya iska dhaaf markuu dhaqaaqo kugu dhawaagaya lacagtii aad bixisay cid ay weydiisan karta male khalaas lacagtaadii sadaqa waa adaa bixiyey aakhara isugu haya hadduu kuu soo celiyana khayr waidaa harima haddii uu gudo addaaminu kii damaana qaaday hadduu gudo rajaca daaminkii wuu noqonaya cala almadmuuni canhu kii laga damaana qaaday ayuu u noqona waa goorma idaa kaana haddii uu yahay adamaanu damaanku haddii uu noqdo iyo walqadaau gudidda deenka la gudayba biidnihi kii laga damaana qaaday fasixiisa haddii uu ku damaana qaaday kuna guday walaa yasixu waxaan asaxayni damaanu majhuul shay jaahil laga yahay damaantiisu ma asaxayso anigow deen yaa liigu leeyahaye damayniga noqo deenta waa inaad sheegtaa hor deentu maxay tahay boqol kun oo kenya liigu leeyahay haa sax waay waa kaa damaana qaadi kara laakiin deenaa liigu leeyahay keliya ah oo jaahil we ma asixayso hadhow labaatan milyanaa ligu leeyahay hadaad horseedayna walaa yasixu asixi maayo damaanulmajhuuli shay jaahil laga yahay damaantiisa asixi mayso walaa maa shayna damaantii asixi mayso lam yajid aan sugnaanin ilaa darkalmabiic yacni wuxuu leeyahay shayga damiir marka laga noqonayo deen sugan waa inuu yahay wax dhacay waa inuu yahay oo ninkan deen baad ku leedahay khalaas markaasaa damiin kaa noqon karaya deen aan qaadani doonaa berri aan qaadanaya maanta damiin iga sii noqo ma asixayso alla ilahi waxaa jira wax aan sugnaanin islamarkaana damaantii ay asixi oo maxay tahay darkul mabiici baa la yidhaahdaayo neef baad suuqa keentay neef suuqa la keenaad timid neefka ayaa wataa anaa wata ha waa kaa iibsanaya laakiin niyow adiga kuma aqaanay tuuganaad tahayna ma ogiye inaad neefka soo xadaaba laga yaabaay hadhow markaan kaa iibsado u dhaqaaqdo haddii ninkii nin neefka sheeganaya u yimaado igu qabsado yaa damiin ii noqonaya nin reer la yaqaana wuxuu anaa damiin haweenka anaa aqaanaayo anaa damiinkaa ah. hawene isqabsashadiiba ayan dhicina garo wax kala iibsanhaynaa wax deenayna meesha ma yaallo wax la isqabsadeena ma yaallo laakiin in la isqabsadaa laga baqaya oo darkul mabiici shayga la iibiyey in laga daba yimaado ayaa laga baqaya oo qolo ay qabsato kdamiin waa ku bannaan yahay waayo beeca maslaxadiisa ayaa ku xiranoo si ayaan xoolahaadii u dhumin damiin inaa u samayso waa bannaan tahay sidaayuu ujeedaa walaamaa shay damaanadiisa ma bannaane lam yajib aan sugnaanin lam yajib bimacnaa lam yahbut buu ujeedaa ilaa darkal mabiici mabiicda ka daba imaatinkeedii mooye oo mabiicdan hadshaygan la iibinaya haddii laga daba imaado oo qolo ay qabsato yaa ii damaana qaadi way bannaan tahay in la damaana qaado faslun wlkafaalatu bilbadani jaaizatun kafaalada waa damaanadii haddeer aan soo sheegay ay tahay lakin waxay kaga bedelan tahay damaanadu maal bay khaas ku ahayd kafaaladana badan iyo bani aadam ay khaas ku tahay yacni ruux bani aadamaa dembi loo haysta dembigaa loo haysta ama xaqaa loo haystana waa xaq bani aadam xaq ilaah ma aha xaq ilaah kafaalo kuma ansaxayso xaq bani aadamaa loo haysta kafaalo waa bannaan tahay ninkiiaa maxkamad la geeya waa la xukumay maxaa lagu xukumay nin buu dilay qisaasaa loo haysta waa la dili rabaaba waa bannaantahay inaad tidhahdo niow ninkan goormaan la dilayaa shan beri kadib shantaa beri ani aan soo haayo xabsiga yuusan ku jirin intaa bal cunto iyo waxa aan soo siisiiye hata masaajidkaan geyni hattauba keene bal muxuu ahaa ha dhiibo waa bannaan tahay waa yahay laakiin xaq ilaah hadduu yahay kuma bannaada ninaa zaaniyo zinaysta in laxadaa la rabaa goormaa laxadayaa shan beri kadib anaa soo haynaya maahamuhim lagaama yeelayo xaq ilaah kafaalo kuma ansaxayso laakiin xaqa bani aadam kafaalo waa ku ansixi waa hadduu ogolaado qofkii xaqa ku lahaa soo hay waa ogolaa hadduu ku yidhaahdo hadduu fakado see la yeelaya kii lama qisaasiyo kii kafaalo qaaday hay-adaa ninka fakiya adaan ku dila wax jira maaha xataa lama xirayo alkafaalatu eh, kafaala bilbadani badanka la kafaala qaado jaa-izatu way bannaan tahay idaa kaana waa haddii uu yahay cala almakfuuli bihi ruuxa la kafaala qaadayo xaqun xaq oo liaadamiyin aadamin u sugan xaq aadami haddii lagu leeyahay wey amaa xaq ilaah haddii lagu leeyahay kafaala maay maay ma ansaxiso wallahu aclam sal allah